رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usallii wa usallimu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli waxaan ku dhex jirnaa riyaad saalixiin baabu taxriimi isticmaali inaa'i aldahabi wa inaa'i alfida waxaan gelaynaa baab lagu magacaabo inuu xaaraam yahay in la isticmaalo weelasha dahabka ah iyo kuwa qalinka ah fil akli cunitaan in loo isticmaalo iyo washurbi cabitaan iyo waaltahaarati tahaaro qaadasho in lagu qubaysto asagoo baaldi ah in lagu weysqaato asagoo jalmad ah iyo wasaa'ili wujuuhi listicmaali wixii cunitaan iyo cabitaan iyo tahaaro ka soo haray oo wujuuhda wax lagu isticmaalo ah can ummi salama ummi salama radia allaahu canha ana rasuula allahi sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi aladii midka yashrabu cabaaya fii aaniyati alfidati weelka qalinka ah qofka weelka qalinka ah wax ku cabay inamaa yujarjiru wuxuu kaga dhawaajinayaa fii badnihi calooshiisa naara jahannama naarta jahannamo waxaa loola jeedaa yujarjirka waa sawdka qofka markuu wax cabaaya ka soo baxa kaasaa markaa loola jeedaa wuxuu kaga shanqarsiinayaa uu kaga juqjuqlaysiinayaa macnaha juqdaa mar allaala markuu cabaayo calooshiisa in la eg oo naar jahannamo ah muttafaqun calayh wa fii riwaaya limuslim waxay ahayd ina aladii midka ya'kulu cunaaya ow yashrabu ama ku cabaaya fii aaniyati alfidati weelka qalinka ah iyo wadahabi midka dahabka ahba wa can xudayfata <clears throat> radia allahu canhu qaale wuxuu yidhi ina alnabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu nahaanaa wuxuu naga reebay can alxariiri xariirta waaddiibaaji iyo diibaajkana wuu naga reebay diibaajkana waa nooc xariirta ka mid ah washurki iyo in wax lagu cabo fii aaniyati dahabi weelka qalinkii walfidati weelka dahabkii walfidati midka qalinka ah wa qaala rasuulku wuxuu yidhi hunna kuwaa waa weelashaa lahum ayagu fi fidunyaa adduunkay ku leeyihiin gaalada adduunkay ku leeyihiinoo ayagu way ku cuni karaan hunna kuwaas waa weelasha lahum ayaga fi fidunyaa adduunkay ku leeyihiinoo adduunkay ku cuni karaan wahiya ayadu waa weelashii lakum adinka haddaad muslimiin tihiin fil aakhirati aakhiraad markaa ku leedihiin muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin fi saxiixayn can xudayfata radia allaahu canhu samictu rasuula allaahi rasuulkii allaan maqlay buu yidhi yaquulu asagoo dhahaya laa talbasuu ha xiraninoo ha labisanina alxariira xariirta wala diibaaja waa nooc xariirta ka mid ah walaa tashrabuu waxna ha ku cabina fii aaniyati aldahabi iyo weelka dahabka ih kan qalinka ah walaa ta'kuluu hana ku cunina fii sixaafihaa saxamadooda saxamadoodana waxa ku cunina wa can anas ibnu siriin qaala kuntu maca anas ibni maalikin anas ibni maalik macigiisaan ahaa buu yidhi cinda nafarin koox agtoodana waan joognay oo min almajuus majuusta ka mid ah majuusta waa qolada dabka caabudda fajii'a waxaa loo keenay oo loola yimid bifaaludajin bifaaluudajin faaluudaj faadulaj waxaa loola jeedaa waa farisiye la carabeeyeye waa xalwo ayaa loo keenay oo dakhiiq iyo malab iyo mtaqaanaa biyo laysku daray ah waa macmacaan raashin macmacaan ah ayaa markaa loola yimid oo loo keenay raashin macmacaan ah ayaa loo keenay oo markaa loola yimid faaluujidka kaasaa markaa la yidhaahdaa calaa inaa'in weel baa loogu soo shubay oo min fidatin qalin ah falam ya'kulhu ma uusan cunin ninka lagu magacaabo anas ibni maalik faqiila lahu waxaa loo yidhi xawilhu ka bedel macnaha weelkan ka bedelo raashinkan macmacaanka weel kale ku soo shuba faxawalahu waxaa uu lagu bedelay calaa inaa'in weel oo min khalanjin juxfad ka samaysan xeero qori laga sameeyey wajii'a bihi waa loola yimid fa akalahu wuu cunay waayo weelkii qalinka ahaana anas wuu diiday inuu wax ku cuno kii qoriga laga sameeyey oo jafnada ahaana wuu oggolaaday rawaahu tirmidi biisnaadin saxiix baabu taxriim inay xaaraam tahay baabkeedii waaye lubsi rajuli ninka inuu labisto thawban maro musacfaran la zacfaraaneeyey maro zacfaraan markaa la mariyey can anas radia allaahu canhu qaal naha annabiyu nebigu wuxuu diiday an yatazacfara alrajulu ninku inuu zacfaraanaysto safar waxaa loola jeedaa inuu maradiisa dhex geliyo bahalka zacfaraanka ah ama jasadkiisa intaba waa nabaad asfar ahoo midabkiisa subqi oo kale markaa ah mara noocaas ah inuu markaa labisto ayuu rasuulku diiday muttafaqun calayhi wacan cabdullaahi bni camr ibni caasin radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi ra'a annabiyu nebigu wuxuu ku arkay calaya korkayga hoobayni laba maro oo oo mucasfarayni la sacfaraaneeyey kii horena wuxuu ahaa naha nebiyu an yatazacfara an yatazacfara alrajul tanna wuxuu leeyahay calaya hoobaynin oo mucasfarayni la sacfaraaneeyey qaala wuxuu yidhi ummuka hooyadaa miyaa amartuka ku amartay bi haadaa midaan hooyadaa miyaa ku amartay wuxuu rasuulku ula jeedaa waxaan dumarkaa lagu yaqaanaa masacfaarkii waxyaabaha markaa la midka inay dumarka isticmaalaan fa qultu waxaan ili buu yidhi aqsilhumaa ma ka dhaqaa rasuulkii ilaahayow qaala nebigu wuxuu yidhi bal axriqhumaa gub buu ii yidhi buu dhahay labadooda wa fii riwaaya faqaala ina haada min fiyaabi alkufaari waa dharka kufaarta lagu yaqaanee falaa talbashaa ha labisanin kan ha xiranin buu ii dhahay rawaahu muslim baabu nahyi reebid layska reeba baabkeedii waaye can samti yowmin maalin in la aamuso ila alleyl ilaa habeenkii laga gaaro qofku inuu iska aamusnaado ama uu ku nadro inuu aamusi doono wa can caliyin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi xafidtu can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa waxaan ka xafiday inuu yidhi laa yutma agoonnimo ma jirto bacda alixtilaam qaangaarid kadib qofku hadduu marka ixtilaamkii gaaro ama uu qaangaaro agoonnimo ma jirto agoon intuu canugu yar yahay waaye wala sumaad aamusnaashana waa mamnuucoo ma jirto yowmin ila alleyl habeen maalin ilaa habeenkii inuu qofku aamusnaado rawaahu abuu daawuud biisnaadin xasan qaala alkhataabiyu eh, wuxuu yidhi fii tafsiiri hada alxadiid kaana min nusuki aljaahiliya cibaadada jaahiliga waxaa ka mid ahaan jirtay assummaatu aamusnaasho fanuhuu can alislaami can daalika arrintaa islaamka wuu ka reebay dadkoo waa la diiday inuu qofku iska aamusnaado cibaado ahaan bay u arki jireen wa umiruu waxaa la amray bildikri inay ilaahay xusaan iyo walxadiidi inay ku sheekaystaan bilkhayri wixii khayr ah can qays bin abi xaasimin qaala wuxuu yidhi dakhala abuubakrin asidiiq abuubakrin asidiiq baa waxaa u soo galay calaa imra'ati naag oo min axmasa reer axmas ah yuqaalu laha la yidhaahda zaynabu zaynabo ah fara'aahaa wuxuu arkay ayadoo laa tatakallam aan hadlaynin faqaala wuxuu yidhi maa lahaa maxaa u sugnaaday zaynab oo laa tatakalam ay la hadli la'dahay faqaaluu waxay dhaheen xajat way soo xajisay sum musmitatun ayadoo aamusan fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi takallamii hadal fa ina haada arrintan aamuska ah laa yaxillu xalaal ma ahee haadaa arrintan min camali aljaahiliya waa jaahiliga camalkooda waa wixii jaahiligu ay samayn jireen waa jaahili camalkiise ha hadashee hadal buu yidhi fatakallamad ayduna way hadashay rawaahu albukhaariyun baa xadiidkaa wariye baabu taxriim inay xaaraam tahay baabkeedii waaye alintisaabi u nasab sheegasho al insaan qofku inuu u nasab sheegto ilaa hayri abiihi aabbihii aabba aan ahayn aabbihiis aan dhalin inuu aabbo kale ku sheegtay watawalliihi qofku inuu mawaali ka dhigto weli ka dhigto hayra mawaaliihi mawaaligiisa khayrkii macnaa qofkii xoreeyey qof aan ahayn inuu dhaho ama uu welinimo markaa u sheegto can sacad ibni waqaasin radia allaahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man iddacaa qofkii sheegtaa ilaa khayri abiihi aabbihii aabba aan ahayn wa yaclam asagoo og annahu khayru abiihi inuusan aabbihii ahayn faaljannatu jannada calayhi korkiisa xaraamun xaraam bay ka tahay muttafaqun calayhi wa can abi hurayra can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa targhabuu ha nicina can aabaa'ikum aabbayaalkiin aabbayaalkiin ha nicina faman raqiba qofkii naca can abiihi aabbihi fahuwa kufrun waa kufrinime muttafaqun calayhi kufrinimo waaye wa can yaziid bin shariik bin taariqin qaala ra'aytu caliyan cali baan arkay radia allaahu canhu cala almimbari asagoo mimbarka korkiisa saaran oo yakhtubu khudbaynaya fa samictuhu waxaan ka maqlay yaquul asagoo dhahaya laa maya wallaahi baan ku dhaartay maa cindana agteenna ma ahaanin min kitaabin kitaab naqara'uhu aan akhrinayno ilaa kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisa ma ahani waxaa lagu xaman jiray ahlu beytka oo la dhihi jiray waxay haystaan oo nebigu uu siiyey kitaab aan kitaabka qur'aanka ahayn kaasoo siqaasa loo siiyey tiibuu cali tilmaamaya inaysan waxba ka jirin laa buu yidhi maya wallaahi baan ku dhaartay maa cindanaa min kitaabin naqara'uhu kitaab aan akhrinayna agteena ma ahaanin ilaa kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa maahane subxaanah wa tacaala iyo wamaa fii haadihi asaxiifati warqaddan waxaa ku qoran fa nasharahaa wuu fidiyey fa idaa fiiha waxaa ku qornaa asnaanu libili geela asnaantiisa asnaantiisa ayaa markaa ku qornaa iyo wa ashyaa'un waxoogaa oo min aljaraaxaati waxyaabaha jaraaxaadka markaa ka mid ah wa fiiha waxaa kaloo warqadda ku qornayd qaala rasuuluullaahi inuu rasuulkii ilaahay yidhi sal allah calayh wasalam almadiinatu madiino xaramun waa xaram maa bayna cayrin ilaa hawr laga bilaabo cayr meesha la yidhaahdo ilaa hawr faman axdata fiiha qofkii ku soo diriya gudaheeda xadaan bidcinnimo ow aawaa ama ku soo dhoweeya muxdian qof muxdid ah oo diin cusub wataa fa calayhi lacnatullaahi ilaahay korkiisa lacnadda allaha ahaatii waalmalaa'ikati malaa'igta iyo wannaasi ajmaciina dadkoo dhanba laa yaqbalu kana aqbali maayo allaha alla minhu xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo sarfan sarfi laga aqbali maayo sarfiga macnaha tow loola jeedaa sarfan walaa cadla iyo fidaa waa madax furashee laa yaqbalu allahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadlan dimmatu lmuslimiina muslimiinta dimmadoodii ballantoodana waaxidatun mid keliya waaye yascaa bihaa waxaa u socon karoo wax ka qaban karaa adnaahum kooda u hooseeye u liita faman akhfara qofkii dilaaciya musliman qof muslim ah ballan uga baxo u ballan furaa fa calayhi lacnat ullaahi waalmalaa'ikati iyo waannaasi ajmaciina laa yaqbal allah minhu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana ilaahay u aqbali maaya sarfan walaa cadlan sarfi oo ah tawbo iyo cadli oo ah furasho waman iddacaa qofkii sheegta ilaa hayri abiihi aabbihii aabba aan ahayn aw amase aw intamaa ilaa hayri mawaaliihi ama u leexda oo weli ka dhigta mawaaligiisa qof aan ahayn facalayhi lacnatullaahi waalmalaa'ikati iyo waannaasi ajmaciina laa yaqbalu allah ilaahayna ka aqbali maaya minhu xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama sarfan walaa cadlan muttafaqun calayhi dimmat almuslimiin ay cahduhum ballantoodii wa amaanatuhum baa loola jeedaa wa akhfarahu waa naqada cahdahu qofkii ballantiisa buriya waalsarfu altawba towbaa la yidhaahdaa wa qiila alxiilana waa lagu fasiraa wاlcadl alfidaa waa furashada wa can abi der annahu samica rasuul allahi buu maqlay sala allahu calayh wasalam yaquul asagoo dhahaya laysa min rajulin nin ma jira daca sheegtaa ligayri abiihi aabbihiis aabba aan ahayn wahwa yaclamuhu asagoo og ilaa kafara wuu kufriyey waman iddacaa qofkii sheegta maa laysa lahu wuxuusan lahaynna falaysa minaa naga mid ma aha walyatabawa hana u diyaargaroowa maqcadahu meeshuu ka fadhiisan lahaa mina annaari naarta waman dacaa qofkii ku sheega rajula nin bilkufri gaalnimo ow qaala ama yidhaahda caduw caduwaallah cadowgii ilaahay waaya kan walaysa kadalika saasna uusan ahayn ilaa xaara calayhi dushiisay ku soo noqonaysaa muttafaqun calayhi wa lafdu riwaayati muslim waayatanna baab baabu digitaan laysaga diga ayuu baab u yahay min irtikaabi in la koro ama la sameeyo maa naha allaahu wuxuu ilaahay diiday caza wajalla iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam canhu xaggiisa wixii xaggiisa ay diideen in la sameeyo inay mamnuuc tahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi falyaxdar aladiina kuwii ha ka digtoonaadaana yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi nebiga amarkiisa an tusiibahum inay asiibto fitnatun fidno fidnadan gaalnimaa loola jeedaa ow yusiibahum ama uu asiibo cadaabun cadaab alimun ee xanuun badan wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wayuxadirukum allaahu ilaahay wuxuu idinkaga digayaa nafsahu nafsadiisa waqaala tacaala ina batsha rabbika la shadiid qabashada ilaahay waa tii adag subxaana wa tacaala wa qaala tacaala wakadalika sidaasay ahaatay akhdu rabbika rabbiga qabashadiisa idaa akhada alquraa qaryo haddii uu qabto wahiya daalimatun dulmina ay fashay ina akhdahu qabashadiisu aliimun shadiid waa mid xanuun badan oo ka kan wa can abi hurayra radia allaahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ina allaha tacaala ilaaha sareeya qaaru wuu masayraa wakayratallaahi ilaahay hinaasihiisa ama masayrkiisana waxa waaye an ya'tiya almar'u qofku inuu la yimaado maa xarama allaahu calayhi wuxuu ilaahay ka xaaraantinimeeyey subxaana wa tacaala muttafaqun calayhi baabu maa yaquuluhu wuxuu dhihi lahaa wayafcaluhu uuna samayn lahaa man irtakaba qofkii sameeya munhiyan canhu wax laga reebay macnaha qofkii dembi ku dhaca qaala allahu tacaala ilaah sarreeye wuxuu yidhi waimaa yansaqannaka hadduu ku simbirixiyo ashaytaanu waimaa yansaqannaka hadduu ku simbirixiyo oo lagaa simbirixiyo lagaa waswaasiyo min ashaytaani shaytaanka xaggiisa nasqun simbirixin faastacid billaahi ilaahay ka magan gal wa ina aladiina ataqow kuwii cabsaday idaa massahum haddii uu taabto daa'ifun koox oo min ashaytaani shaytaanka ka mid ah tadakaruu way xusuusanayaan ilaahay ayay soo xusuusanayaan fa idaa hum waaba ayagoo mubsiruuna arkaaya waxaad mooddaa shaytaankii inay u jeedaan oo kale ayuu yidhi ila subxaana wa tacaala wa qaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi watuubuu u towba keena ila allaahi ilaahay xaggiisa jamiican dhammaantiin ayuha almu'minuuna mu'miniintiyey lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaane wa can abi hurayra can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarta oo faqaala ku yidhaahda fii xalifihi dhaartiisa billaata walcuzaan ku dhaartay maxaa kafaara gud u noqonaya falyaqul ha dhaho laa ilaaha ila allah waayo waxaa ku cusbaa dhaartii laata iyo cuza waxay ahaayeen xadiisulcahdi kuwa ku cusub jahliga saa darteed afkoodii baa u bartay marka gobol ka mid ah inay afkooda ka soo fakataa dhici jirtay qof allaale qofkii yidhaahda laatii cusan ku dhaartay laa ilaaha ila allah ha dhaho waa u kafaara gude waman qaala lisaaxibii qofkii saaxiibkii ku yidhaahda tacaala kaalay uqaamirka aan kula khimaartame macnaha khamaar aan ciyaarnay kaale qofkii dhahana falyatasadaq ha sadaqaysto taasaa kafaaragud u noqonayse wax kafaaragud gud ah bay u noqonaysaayo sadaqa ha la baxo muttafaqun calayhi kitaabu almanfuuraati waalmulx baanu geli doonnaa meesha haynoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam